hada kan kitaabu aadaabi safari safarki aadaabtiis kitaabkiisa ada maxalihu wamabxatis baabu isticbaab lkhuruuji baabun hada kan baabu isticbaab lkhuruuji baawki sunanimadiisiyan baabey yawma alkhamiisi khamiis maalinteeda baaw waisticbaabi isticbaab lkhuruuji baawki sunanimadiisiyan baabey awal nahaari maalinta wilshana la baaw suneto baabu isticbaab lkhuruuji baawki sunanimadiisiyan baabey yawma alkhamiisi khamiis maalinti safarka la baaw واsتcbاabi bab اsتcbاabi اsتcbاab الkروج bawki sunanimadiisi anbaabay aول النahaari maalinta wilshila baaw sunanimadeedi anbaabay ruwiya mayl uriyey can kacb بni malikin رadi الlahu taعala canhu kacb mayl uriyey ana النabiya sala الlahu عlyه وasalam yo kharaja النabiy nabubahi fi gazwati tabuka tabuka gazwadeeda fishaya bahi yوma alkamiisi kamiis maalinti iya bahi wa kana النabiy nabag may aadey yuxib huwa nabag ini jeeliyahaadi an yakruja huwa nabag ini boojela yوma alkamiisi kamiis maalinteeni bahya jeelay ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kharaja nabiy naba bahy fi gazwati tabuka tabuka gazwadeediya bahy sanadkii tobnaad ay hijirada toman roogdi tabuka gazwadeediya rasuulka bahy meel bil hal billan socdo oo kale gazwadaasoy dhiiday oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ghazawaadkiisu bahay gazwadinka dheeraytay kumasaafa dheeraytiya hal bilood meellan socdo shaamay sheen bahy xuduud shaam yawma alkhamiis iyo safarkaaso inbahy rasuulka wa kaana shaanu shaanagmay haadey yuxib ini yani wa kay wakana nabiy nabag may haade yuxib nabiy nabag ini jeeliye haadi an yakruja nabiy nabag ini bahya jela ywma alkamiisi kamiis maalinti bahya jelayo mutafaqun aleyhi hadiskana mutafaq wa fi riwaayatin fi saxiixayn wa fi riwaayatin riwaayadaas o fi saxiixayn kasugnaati galama lagalama kana rasuul lahi sala la lagalama may bayara kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay haadiya yer yakruju ki baba haadiya yer ila fi ywmi alkamiisi kamis maalinti bahu maahin hay lagalamamay ba yara kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay ahaadiya yar yakruj huwa rasuulka kibahu aadi ila fi ywmi lkamiis lay safaran bahayo maalintaasa sunbar yani kamiiska safarsi waan sakribni widaacat algamidiyi waan sakribni widaacat lankolelaha mel kuriyey algamidiyi gabilshayn amidilnisbey asaxaabiyi saxaabigaay radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goley allahuma ya allah alehyo barik barakey liumati umaday barakey fi bukuriha bukuri umati umaday bukursa ilahu barakey allahuma ya allah alehyo barik anta ilahu barakey liumati umaday ilahu barakey fi bukuriha bukuri umati umaday kalahowkeedan barakey bukur maylere awal nahaari maalinta wilsha oo hoolaada gobolaas taasa bukur rere degdego kalahawlaya allahuma ya allah alehyo barik anta ilahu barakey liumati umaday barakey fi bukuriha bukuri umati umaday kalahawsha barakeywa wa kana wakana yani hadiska rasuulka son do-ayo bukurkasa rasuulka do-ay markaasa sakar bin wadacata hadis kuriyahay may haaday wakana huwa sakar may haaday sakr may haaday ida bacasa huwa maya kana nabiy de wakana sakr horanin jarta wakana nabiy nabo may haaday sala allahu alayhi wasalam ida bacasa nabiy nabo marki diraayo sariyatan ilaali diraaw o jaishan ciidan diraw bacsa nabiy nabo diraay hum aljaisha jeiskaasya diraay min awali nahaariya diraay wa kana sakrun sakar isuna may haday taajiran langanacsadaw haada hadiskana wuriyaay fakana huwa sakar may haday yabcadu ki diraw haadi tijaaratahu tijaarata sakar sakar tijaaradiisa diraay awala nahaari maalinta walkeediya diraay faasraa yani fasaara da farwatin maalkin saaxiib ay ahaaday wakatura maalu maalshayna badadaay sakar kan u ahaa yani rasuulka may duaay allahuma barik liumati fi dukuriha ilah mudain barakey dukurowsha degdegowsha yani kalahawshan barakeeri wakana nabiy nabo may hada ida bacta nabiy marki diraayo sariyata ilaali marki ciidan meel markin diraaw sariya diraaw o jaishan ida kan kana nabiy ida bacta nabiy jaishan diraaw bacta nabiy nabo diraay hum aljaisha jaiskasa diraay min awali nahaari maalinta ulshe diraay maalinta ulshe walkasa barakeysan safarka macnaha wakana sakr sakr oo xadiidka wuriya usuna mayaadi taajiran lan ganacsi shagaysadawaad fakana huwa sakr mayaadi yabcau kidirawaadi tijaaratahu tijaarata sakr sakarkaasoy ganacsi shee diraay awala nahaari maalinta walkeediya diraay faasraa tanaaday wakasura maaluhu faasraa huwa sakar kusugee tanaaday yani wahay tanaaday yani saara ahaaday daa tarwatin mana saara ahaaday saaxiba tarwatin daa tarwatin saaxiba tarwatin hansakin saaxib ay ahaaday ganacsiga faidas walay wakadura maal maalshay badadaay maalintaasa idinka dadaalay rawaamay ure wade safarka oo kal maalintaas bakoorka wilka e awal nahaar iyo walka subarkaysangalile rawaamay ure xadiska abu daawud o tirmidiyo waqala tirmid may ole xadiun hada xadiun xadiskaso xasanun tarjisasan baabu isticbaabi dalabi rufakati rafiigin dalabo koosunalmadood yan baabay watamiirin tamiiri rufakati rufaka damiir kuwelawkooda calaa anfusihim naftooda mirinka dhika waaxidan arin yudiicuna diyayan waaxidkaasoy baabu isticbaabi alab rufaa dad rafiigin raasadowkeeda sunanimada ediyan baabey marka safaran bahaas shireedan bani rafiigin raasad dad rafiigin eeda dalabka weydiido raasad sunanimada ediyan baabey haddana wa taamirin baabu isticbaabi taamirin taamiri rufaga dadkaas rafiiginta ee safarkasa galahayan amiir iyo anbaabeeye sunanimadeed calaa anfusi naftooda amiirin ka dhikaayan waaxidan haliinku amiirin ka dhikaayan waaxid kaasoo yudicuna yo kudamboyen adihayan waaxid kusuge oo dadki rafiiginti hay marki rafiigin safarki adhelo rafiigin adhel hadin rafiiginti lankoosho amirkadikaayhilo adi amir ning yani wa kaylera an ibni cumar sunanimadeedi anbaabay an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibni cumar may goolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul may may kagoolay low ana annaasa dadka yaclamuna ogaada lahaayeen min alwaxdati keli nagasho wali kasugun ogaado lahaayeen ma walaagi aclamu an ogo ma saara raakibon lang owal wal saaran ma socdo lahayna bilailin fi lailin waxda munfaridan hal shiradiis may lafadaha jamaaca shireeda ogaw kala diidaay may sunaha ini jamaaca sood shireeda ooto la diidaay ma maeray sala allahu alayhi wasalam low ana annaasa daski yaclamuuna ogaada lahaayen min alwaxdati kali nagasho wali kasugnaadi almuraadu biha waxdalan kumuraadaw alinfiraadu fi safar safarka shireeda galo safar shireeda galo wali kasugnaadi dadka hadii ogaada fadeen ma walwiin aclamu an oga yeeri rasulka wali an oga hadii dadka ogaado fadeen ma saara ma socdo fan raakibun lang wal saaran bilaylin fi laylin hamin datis ma socdo fan waxdahu munfaridan halay jireedis ma socdo fan wa rawa lbukaariy bukaariy xadiidkana weriyey وan cmr bni shucaybin cmr bn shucayb maylik wuriy an abi abi cmrin amar aw shay shucayb maylik wuriy an jadihi jadi shucayb shucayb obooshay cabdالlahi alare cabdالlahi بn cmr radi allahu taala canhu gaala cabdالlahi may ka golay gaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay araakibu lankishaleedis soctaalka e shaydaanun waay lankishaleedis daabika safaraayo socdaaw shaydaanko weri waraakibaani lama raakib oo soctaa lama gof iska jalan yoon lamadiyo shaleediyo lain yoon safar galan yoon shaydaanaani lay waay wathalathatu sadun rakbun jamaacu may layla dalabahaye jamaaco badan hoob safar galaasa dad jamaaca isaliano isgobsataano waandankomika weldataan taasa lafadaay manahal qofka la diidaay sa thalathatu rakbun waay yani waamay wuriya jamaaco walileysa doobin markaas danima kuba jamaaco kalkun jamaacadaas badan safar marki galaan jamaaco badan ala balbe wa rawa sunaniata xadiska tusiya rawa abu daud abu daud xadiska wuriyey watirmidiy warawa tirmidiyo imaamu tirmidina xadiska wuriy wanasaa-i warawa nasaa-i imaamu nasaa-ina xadiska wuriyla bi asanida sanadyaaliya kuri asanida soo saxiihatin an sacday waqaala tirmidiyo imaamu tirmidi may kagolay xadiun hada xadiun wa xadiiskaas oo xasan darjidisasane eh وعan abi سacيidi وabi هurayrata رadi الlahu taعala canهuma qaala abu سacيid abi hurayra may ka goleyno qala rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulsi may ka golay ida kharaja halaaثatn sade hadi bahaano fi safarin safar fishay ka bahaan falyuamiru amirin weren axadahum koosho amirin weldhaden waay ida kharaja halaaثatn sade hadi bahaayan fi safarin safar fishay sade bahaayan sade gof hadi safar bahaayan falyuamiru amirin weren axadahum koosho amarka amru nadbua amirka welawka suno mana yani inilankosadidasbabkasho amirka weldadan kaasatun adiiskan xasanun waay sawaamay uray adiiska abu daud bisnaadin xasanin wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naumay ka goolay khayr saxaabati saxaabaga yani jamaaca han khayr badan arbacatun afar wa khayr saxaabati saxaaba maana maylaijeed jamaacu dad jamaace e. eh oo meelka kulmayn safarka kulmayn han khayr badan arbacatun afar gof waay marki afar gof trivya dirasu wakayr saraya ilaaliyaalahan khayr badanna arbacu miyatin afar boqol waay wakayr juyushi jeesyaalahan khayr badanna arbacatu alaafin waay wala yuklaba sana cashar umang ilama malkurooyaw alfan min alfin e min ilatin yaraanhaysi malankurooyaw rawamayuri xadiska abu daud watirmidi ni wuri tirmid may kole xadisun hada xadisun waay xadiskaas oo xasanun can ibni cabaasin radi allahu taala canhuma an nabiy sala allahu alay slam qala nabiy naomay kagora khayr saxaabati jamaaca ha an khayr badan dad jamaacaho safar galaayan ha an khayr badan arbacatun afar gof waay wa khayr saraya ilaaliyaala sariyatin sarayaalaka jamiu asaraya yani maybua ciidan oo meelin diraayo oo rasuulka na lajarne saraayo lere oob ciidanka rasuulka lajar yani markaas may lareeyin azwa azwa iya laabire markaas azwa hoob rasuulka lajar gazawaat nabiy hoob rasuulka lajar hoob rasuulka lajarne dadko gaabon laylanko milankoelo untun bahaa gaaladaas dagaal gaadaleron sariyilere mana sariyili jamiyay saraayaa wa kayru saraayaa ilaaliyaala dad ilaalilan diri ilaaliyaalaha khayr badan arbaca miyatin afar boqol waay sariyid korkun min cashara tuman kofku bilaawt ilaa afar boqol an dhecaytalere waan afartaas boqol an badan wa kayruljuyuushi jeeshiyaalaha ciidan welintare jeesh markilerawn jeeshiyaalaha khayr badan na arbacatu alaafin afar kun waay afar kun iya jeeshin khayr badan wa afar kun hoob ciidanka donya ciidan heer badan walan yuklab adnaa cashar tomon ilama malkurooya alfan min alfin min ilatin min ajri ila yaraan daraadi malankurooya a ciidanka adi tiridis marba deersanya tomon ilama kun deersanyi yaraan malankurooya rasuulka sala allahu alay salam raw ama yure adedka abu ciidan tira badan mana raw abu daud abu daud y adedka uri tirmidi ogala tirmid mare adidun ada adidan waay adidkaas xasanun dajisatan baabu aadaabi sayri socod aadaabkisiyan baabey والنزول bab adاaب النزول dego adاabteed ynbaabay والmabiti bab lmabiti baryo ynbaabay والنوم bab adاaب النوم durma adاabteed ynbaabay fi sفr sفr fi shahاad ntunkulisho واstcbاab sura dheelmitaan sunanimadeed ynbaabay والرفق bab رفق dhimriya bdawaabi dhimriya ynbaabay وamuraacaati maslacati a maslacati dawaabi dawaabta maslaxadeed ilaaliyaw kees وajawaaز اlrdaafi faangeliyo binaananteed ala daabati daaba korshe la faangeliya binaananteed ida kanat daabatu daabad hadata tudiikuti awood hadirta dalika almadkuura waamri man baabo amri man kofa marshayen baabey kasura goobod falay fi xaqiha xaqi dawaabi dawaabtaasya goobod fali bilqiyaami umawna ku goobod fali amarawshay bixaqiha xaqi daabatin alamraa baabu aadaabi sayri socodka aadaabtisian baabey fi safari la socdaaw wanuzuli baabu aadaabi nuzuli degow aadaabtisian baabey fi safari safar fiishe la degaaw wlmabiti baabu aadaabi lmabiti baryaw aadaabtisi anbaabay fi safari safar fisilbari galaaw wanaumi baabu aadaabi naumi undurma aadaabteedi anbaabay fi safari lijiifada kuli midasakasan azoan waisticbaabi sura baabu isticbaabi sura dheelmitaan sunanimadeedi anbaabay asura asafaru yani safarow bilail haminka la dheelmadaw waisticbaabi baabu isticbaabi sura dheelmitaan sunanimadeed haminka la dheelmadaw sunainese yanbaabay waay warifki baabo rifki dhimriyow yen baabay bidawaabi dawaabta ad welito safarka lagalahaysa lan dhimriyaw wa muraacaati wa baabu muraacaati maslaxatiha maslaxati dawaabi dawaabtasoy maslaxadii la ilaaliyaw yen baabay wa jawaazi lirdaabi baabu jawaazi lirdaafi faangiliyow binaananteed yen baabay cala daabati daabada korsheeda faangiliyaw binaanantiye ida kanat daabatu daabada lafaangiliyaw ame ida kanat daabatu adyata sobeegoya daabada ti awooda deerta dalika alirdaafa faangiliyowkaasoy ti awooda deerta wa amri man baabu amri man qof amrow sheeyen baabay kasura huwa manka goobod faray fi xaqiha xaqi dawaabi dawaabta saxabsheka goobod fari amrow sheeyen baabay may la amre bilqiyaami umawna la amraw jarmajur amarka tacloji bilqiyaami yani umawna la amraw bixaqiha xaqi dawaabi dawaabtieda xabsheen umawshe la amraw yan baabay an abi hurairata radi allahu taala anhu al abi hurayr may golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may golay ida safartum adi safraasan fi lkisbi aaran fishe gabal aaran wakta aaran adi safraasan facdusi alibila gelisi cadaab alibili ibliyeede dheeftiyasiya min alard ardishinka dheefe waida safartum adi safraasan fi ljadbi abaar fishe safraasan fa asricu fa asricu dedeji calayha cala dawaabi dawaabta korshe dedejiya calayha cala libili ibili korshe dedejiya sayra socodka dedejiya wabadiru ludegdega biha bidawaabi lidegdega niyahaa dhuhusha kula degdega waida carastuma didegaasa fajtanibu kudhoorsada dariga jis kudhoorsada fa inaha ina dariga fa inaha ina duruga durug durug dawaabi daabial makaana deelmashawaha makaana marawshawa wama walhawaami bahno nool yani makaana dumanshewa bilaili fi lail aminka jisan duma maayano rawa muslimun wacdi suri abi hurayra radi allahu taala gan waa gaal abu hurayra may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay may ka golay idaa saafartum hadi safraasan fi lkisbi aaran fishay e kasrat lcusbi es badnaano warifaakati warifaakati lcayshi nolol wahay waasacnimadiya idaa saafartum hadi safaraasaan fi lkhisbi aaran fishay wakta aaran ee safaraasaan faacduu siya alibila geela siya cada hada libili ibiliyade nasiibta siya min alardi ardanka nasiiba siya faacduu siya alibila geel siya xadaha cada libil ibiliyade nasiibta siya min alardi ardishanka nasiibe waidaa saafartum hadi safaraasaan fi ljadobe abaar fishi hadi ka faasricuu dedejiya caleyha cala libil ibil korshe asayga saabkadadeja hadii arang eto adag goorta saaro kabacdi marba goosato siya xagshe siya saasumana dhulka aantoy doogasoy agaarkasoy aanto inta dajideen walaasha goosatoodan wedow laakin waidaa saafartum hadii safaraasano fi ljidbi fi ljadbi abaarka safaraasan oo geed lagoyo lahayn laaladaas lahayn faasricuu markaasay dadejiya calayha cala libil ibil korshe asayra socodka dadiya yani saabso socodka yo dadejiya mago jidka laheetan yani abaartasle nkadaahideen oo dhuusha ay ku dhamaane wabadiru ku ladegdega yani biha bilibil ibili ladegdega niqyahaa dhuusha ladegdega inti dhuusha dhamaane meeldeersiya mana anniqyu si fasirdana wahwa lmuko macnaa asricuu biha xata tasilu lmaqsida qabla an yadhaba mukaha dhuusha inti intabniya meeldeersiya wabadiru ladegdega biha bilibili ibilaasasinka safaratan ladegdega niqyahaa niqyal ibil ibili dhuusha kula degdega inti dhuusha dhamaan meeldeersiya dadaaide وaida carastum hadi degaasaan النزul yani curuska may laradahay yani wa kay النزul fi akhir الlail haminka aakirka lajiifada mel lajiifada maragna taasa curus lere وaida carastum hadisin degaasaan ey nazaltum fi lail mana hamin datis hadi degaasaan oo hilaabodki oo kalkoy walaawabiranka eraasaan fajtanibu kudoorsada dariga jidka jidka dhiniwanin kubira lere hadi macruf dadka baadid oo kan safarka walkasay jidka datis mal jiifadaw walaago dhiniwalan kubira me mana fajtanibu kufogaada dariga jidka kufogaada may weli fa inaha ina dariga darigda durugu dawaabi daabiyaalo makaano marawkoodu dawaab hoober kulu ma yadubu ah walba garguurida ha gale baalki ha gale bejigi maski hadhah gale besri hadhah galaas waraabigi libeeki hadhah gale meel kasta mayba bini aadamka kudhoorsadaayan ge gee bini aadamki ma meel kasta dareeraha ifda aminki kalkun jidkaas katoosiyaaya wali waraaban jeed wali kadatiyo jidkaasa maraaya kalkun jidka lakuluntan meelan jiifatanga lili fainaha ina dariga dariigdamayba durug dawaabi daabyaala makaan marawkood durugdooda waay makaan marawkoodu mana durugu dawaabi daabyaalka makaan marawkooda wa wa ma'wal hawaami wa minka fainaha ina dariga ma'wal hawaam baalna nool hawaam hoobler lakubilaaw dhuuracasa lakubilaaw ilaa ebeesanti indhehayto lere baalna nool wa ma'wal hawaami baalna noolki makaana duman shay waa jisaan duma maayayoona minka filayli filayli aminki jisaan duma maaya jiifatan meln jiska dakisa jiifatan dinahalan biro mayo yani wa kay fi safi ya may ka jarne aadaabu sayri wاnuzuli wاlmabiti wاnawmi fi safar ya ka jar yani wa kay dhinilan biro meelile rawa muslimun xadidki fasir shay waa ko macnaa macnaa ucdu siya alibila siya xadaha xada libili ibil nasiibsha siya min alarli aradanka nasiibe macnaheed mayba orfago ondhimriya biha bilibil ndhimriya fi sayri socodka dhahdis ondhimriya litarcaahiya ibilisi indaagdo fi xaali sayriha sayri ibili ibiliyeede socodkeeda xaalshe daag litarcas indaagdo fi xaali sayriha sayr ibili ibliyeede socodke xaalshe yo dareeras indaagdo leeftiyasya mana wa gawluhu gawl nabiy niqyahaaka gooni huwa niqyaga bikasri nini n bikasri nuuni noonto hoosto she laafri niqyaha wa iskaanil kaafi niqyaha kaafti reebo she laafri wa bilyaaya laafri niqya yaadaso almusanaati lamana dhabiisay min taxti hoos lamana kudhabiisi wahuwa niqyaga mayle wa macnaahu almakuduhlay wa macnaahu macna alcadeede cadeedka macnaa shay maybua asricu ladegdega biha bilibili ibili ladegdega yo dadejiya manaa gabalkaas jilalka eo abaarte ankadahiden jidka yo ladegdega hataa tasiluhi ilaa isin ku deerasan almaqsida ay maqsudakum makaana gasadkiisi injeedan dantiitin meeli magaalada injeedan ku deerasan qabla an yadhaba tab horteed dadejiya mukuha mukul daabati daabadiada dhuhusha tab horteed min manki sayri min shidati min mashagati sayri wa min lanki sayri min mashakati sayri socodka mashakadis duushe inti intam yo lidegdega mana hataa tasilu ilaa kudeerasan lidegdega iyo asricu biha bilibi lidegdega hataa tasilu ilaa kudeerasan almaksida makaana gasadkin kudeerasa qabla an yadhaba tab horteed lidegdega mukwa mukl ibili ibiliyade duushe tab horteed min lanki min ajli lanki sayri min ajli lanki sayri socodka mashakadis daraadiya duushe latab hortiya kulidegdega wa inti duushe intamnay oo sakarkaaso inka dhibtoona isidawna meeldeelsiyayo ata watacriisu macnahu annazul fi lail fi akhiri lail lailka akhirsa ladega nuzul iya dhara tacriis waan abi gatadata radi allahu taala anhu gaala gataada may ka goolay abu gataada ka goolay kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shemeyad ida kana huwa rasulka hadii haado fi safari safar fisi hadii facarasa nabiy nabag dego bilailin fi lailin hamin deg iftajac nabiy nawa jiifidaay ala yamiini yamiin nabiy nawa midigdis korshean jiifidaay waida carasa nabiy nawa adi dega qubayla subxi salaasu ba horyadasdigawnasaba nabina ogay diraacahu diraaca nabina wadudanshay wawalaca nabiy rasa wadijaay ala kafi kafi nabiy rawa muslimun ida kana kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka mayha ida kana huwa rasulka fi safarin hadi a facarasa nabiy nabag degaayo bilaylin fi laylin hamin degaaw isfajaca nabiy nabag injiifada kaabkala injiifada fad ahay cala yaminihi yamin nabiy nabag midigtis korshe wa kajiifadaay waida carasa nabiy nabag hadi degaawna qubayl subxi saahi salaasuba horyaroyti hadii degawna nasaba nabiy salaasuba horyaroytka sifaylamajifadaan ilen salaadiba dha ogda nasaba markaas ogay diraacahu garabshay ogay garabshay sidon sure wawadac rasahu dijaay alaa kafi galanjis sanka jifadeen durma ikilasamne salaasuba dhaw ilen dan safarka jarilay a oobus barshinshay dheeraysido sifaylan jifad salaasuba kutabtoola koobsade kalkun salaadana diyaarran haado walaawayarna gayluursato hundirtoola fade kon rasul may weeli jaray salaasuba horti oobus degaaw horta aminka dartis hoob dego foola midigdan jiifadaay laakin salaa suba horki hoob dego maha gubayla subxi hoob su dego idaa carasa nabiy gubayla subxi salaa suba horyoreyti nasaba nabiyu diraacahu diraaca nabi nabo garab shee oogaysa eraay wawalaca nabiy dijaayra sawraasa nabiy aclaa kafi kafi nabiy nabo galantis korshaka dijaayra waa muslim muslim ya wadisan wariyey qaala alculamaau culamadu may ka goorena idaa nasaba huwa shaksiga di oogo inama dheb inama nasaba nabiy la inama inkalmaane nasaba nabiy nabag iyo oogi diraacahu diraaca nabiy nabag garabshee oogi wala garabshay oogi me oo tartiibinjifaga lian laa yastakriga huwa nabag ay maashoodne daraadiye fi nawmihin durma dhaadiya kamaashoone fatafuta reed tarto salaatu subxi tarto can waktihaa ku tarto o can awali waktihaa ku tabto reed taasan weli mano inama inkalmaane nasaba nabiy nabag oogi diraacahu diraaca nabiy nabag garabshee oogi marki jiifadaay ma in oogey lian yastakriga huwa nabag ay maashone daraadiye fi naomi cudurmadatie kamaashone fatafutaree tabto salaat subxi salaat suba tabtireed can waktiha wakti salaati salaad waktisha kutabtireed wahu can awali waktiha wakti salaati salaadaas waktisha awalsha kutabtireed ay kutabne daraadiye saasan weeliyo mana ila salaada subaxna la fiiriyo galanakuelne lafade awalshana kin kutabna yani yadhongna kin kutabna waktishe awal waktina kin kutabna waan anasin radi allahu taala anhu gaala anas may ka gore qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul واstحbاb surawarog delmitaan sunanimadeed qala rasul الlahi sala الlahu عlaه وsalam ilahi rasul simay gole alaykum laazima bduljati hilaabodiyo laazima a dheelmado alaykum laazima bduljati dheelmado laazima aminka dheelmada may weli fain alarla arada tuwa hiy arad wala duube bilail fi lail wa aminka wala duube waay yani kaanama tuwa wa lamidati yo lahaduuba lamidati maalinti gofkan shidaway dhidi kubahaasay rafaaday meelma deeraw mana laakin haminki may boso diris kabo hoogsha iska jaro saasay goboob etaakuleel jarna iyo meer dheera deeraw kalku aradida oo kale lamid atures calaykum laazima biduljati yani waa kay dheelmado laazima aminki dheelmadaa aminki safar galaa dheelmada arrinkoos may welay hoob amni jarwa may welay fain alarda arada tudwa hiya arad wal haduube bilaili fi lail aminki ratis wal haduube kaanama tudwa lamid ato yo lahaduuba lamid at may weli gofkon amingnimada wal usmaalinta jeerifan amingnimada wadanka kaguduge wadanka amingnimo kaguduge kalka saaso minka dhermataan saasan fayliyasuna rawa abu hor jamaaca kila jarta minkasa dhermagsunu rawa abu daawud abu daawud ya hadis kuriye biisnaadin sanad ya kuriye sanadkaaso xasanin waduljatu macnaahu asayr socdow fi layla minka la dhermadawa waan abi taclamat alkushani radi allahu taala canhu qaala abu taclama may ka koray kana naasu dadka may haadeen ida nazaluu hadii degaano manzilan makaana dego degaan tafaragoo shal taba jaren waktigii hor fi shicaabi togiyaalki wala udiyati waariyaalka fishal tabaaye faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagolayre ina tafarukakum dadow shaltabki fi hadihi shicaabi togyaalkinta shaltabasaan walawdiyati wafi hadi lawdiya waadiyaalkinta shaltabasaan inama inkalmaana dalikum tafaruku shaltabkaas kaasa maylay ku ahaaday min ashaybaani shaydaan heshalay ku ahaaday shaydaankasinka sabab nagadin shaltabtan angwela shaltabtan markaasu bacda falam yanzilu falam yanzilu asxaabti madegne bacda dalika nuzuli degow kaas bacdisha manzila makaana degow madegn ilan lama baclum bacligooda dumama ilaa baclin an dumama rawama yura abdeska abu daud bisnaadin sanadiy weri sanadkaasoo xasani wanaagsan waan abi taclabata alkushani radi allahu tacaala canhu qaala abu taclaba may kagoolay kaana naasu dadka may haadin idaa nazaluu hadi degaan manzilan makaana dego degaan fakaraguu ini shaltabaayan ahaadin fi shicaabi togyaali ya kishaltabaayen fi shicaabi togyaala dhaadisi walawdiyati wafi lawdiyati waadiyaala dhaadiyo kishaltabaayeen lama meelo geeska hoosi sajifada si safar lanasa jar oob ladega lama meelo insha taba jaran meelo maskula kusma jar siyagaha rasuulka kuwaaniy kuwacdiyay faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul may ka goole ina tafarugakum isin shaltabkin fi hadihi tandhaadiya kashal tabaasan bisiya shicaabi togugge kashal tabaasan shicaab yani jamcu shacbin shacba may leray adariigu bayna aljabaleyn lamadan burood andartiyo meelo lagumooda oo kale shicaab lere ina tafarugakum shaltabkin fi hadihi shicaabi togyaalkan kashal tabaasan isku macna le walawdiyati fi hadi lawdiya waadiyaalkan oo geedo badan qaadiyo kashatawaasan inama inkalmahane dalikum isinkaas min ashaitaani shaydaanka shay ku aadi sa rasuulka ari sala lahu alay slam markaasu bacd falam yanziluu asaabti madegna bacda dalika nahyi nahyigaas shatabtin shaydaanka shay ku nweelenga milka bacda ilan shaydaan batilamagaaw shaydaankaas i khilaafo lafade falam yanziluu madegna bacda dalika nahyi reebowkaas kaasa bacdisha madegna manzilan makana dego madegna ilan dama bacdum bacd lasaabi asxaabti bacdisha dumama ilaa bacdin aan dumami marki dembe meelo an dumamo isa jiifado nagden waayo rawaama yure abes abu daud iya biisnaadin sanad hasanin wanaasiya kuri kalkun sunumay ba aha marki safarka oo kala degaw meylaninto dadka isa jiifadan wacan sali bni camrin sahal bin camr mayl kuriyo ila sahal bni rabic sahal bin rabic bin camrin alansari almacrufi lankasaay bimni xandaliyati xandalidi arishi lankasaay wa huwa sahalkan kan e, min ahli baycati ridwan iya kumidaya ahlu baycati ridwan kun i shanti boqol oo kale oo rasuulka labalantamaayeen taxta shajara jeedi hoosi yaka jaray radia allahu tacaala canhu qaala saalmay may kagooley mara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeye mari bibaciirin gurbugo ye ye mari waay dadlaxiga dahruho dhaarulbaciiri baciirka suge erigtisa leelay bibadni badni lbaciiri baciirka yani ololadiisa leelay erigtisa ololadiska dheganyin si haashin ay mana taasa rasuulka mari fakaale kalkun gurbug iyo sada halken fiiriyey e gorbogi usuba hadlahay oo kale e sadibkingaliinjeysidi walsarahay olamidey lisaan lxaali aknas can magaalinga liray xaalada may katusiyaasa yani mayda ku deegasay hadal gorbogi sidi ho n hadal nen usoo hadal yalimidey sali ingali soo er yalimidey dacwood yalimidey markaasa rasuulka meray itaku laha ilahay goobsada fi hadihi tan daadiyati albahaaimi bahaaimtan tan ilahay goobsada almucjamati hadallaawad laawad eho on hadalaan farkabu kora ha ible kora saalixatan halakatinsuubadaas lirukoobi wakulu ama ha ible ama saalixatan halakatinsuubadaas yani wa kan lisamni lilakli ama unsuubadaas awa abu daawud awa adis koriye biisnaadin saxiixin waan sahli bni camrin wakiila sahli bni rabic bin camrin aw sheele marko camar markoon rabic liliya ay yani wa ka elan saari almacrufi lankasaay bibni lxandaliyati gabarki reer xandali lanisbay onogshe lankasaay wahuwa sahlkan kan e min ahli baycati ridwani asxaab rasuul sala lahu alayه wasalam ilahi rasulki asaatis shishal fal badiyino lamba jamac jamaaco mana ka dabago dabago dabagado may liskare ahlu beder iya liskare dabagado may lile ahlu baycati ridwan iya liley dabagado may lile saabiguna alawalin iya liley dabagado muhaajiriin dabagado ansaaru taasan giirsamaayan kalkan dabaga may kumid haay lankan kan eka jaraya baycat ridwan dasika jari kun ishanti boqol oo rasuulka taxta shajara azwa yani xudaybi cumrat lxudaybi kala balantamaayay ini dinta dimaa diyaarmahidin ha irayno galantisgiriyaayen iya ka jari kun shan bokol oo kaleha ama kun iyo far bokol oo kale ahayna dadkaasa ka jari dadki fal badan ahayno ahlubeycatu ridwan leedahay aanasa ka jari oo ilaahay dadki karaala nagdaaye geed doosiya ilah balanka rasuulka lagalaayno ilahay in karaala nagdaay radi allahu tacaala canhu can sahal sahalkaas ala karaala nagda qaala sahal may ka goolay mara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mari bibaciirin gurbugoya mari wa kad laxiga dahru bacirka eresis heleeley degday laxiga heleeley daaru daaru bacir heleeley bibadri badni bacir heley eresis yo olooladis iska degin si hasin ya rasuulka mari faqaala nabiy naomay kagoolay isado gaajada gali kolkun kurgo faqaala nabiy naomay kagoolay dadki dhan ala hadli dabaw ittaqullaha ilahay goobsada wel fi hadi tan dhahdi ilahay goobsada fi albahaaimi aflaawiyaalkan tan bahaaimtan tan eh bahaaimtaas almucjamati hadal eh almucjama may lere hiy alcajmaa ti o aflaawahay alati laa tatakalam tin hadalaano mana baaimtan tange ilahay inkoobsada naxariisan samey baaimtaas oo almucjamati in dacwooda korna in hadalaan farkabu koraawa ibilo koraasan geelisinlatin mise dameere isumidlay a ha ibilo kora saalixatan haalatati subadaas lirukoobi yo kora unsubadaaso kulusilay kora wakulu ama ha ibilo ama saalixatan haalatati insubadaas lilakli amo marki singaamasan o kale sida goorsada ama yani sida ningalengarisada neefka o kale welen hawaamay ure wadis yani abu daawud biisnaadin sanadi bisnaadin saxiixin meelo kale gurbo wala hadlaayn abijar naftis dacwaday gurbo naftis waan abi jacfarin abi jacfar maylkuriy cabdillaahi binu jacfarin radi allahu taala canhuma qaala yani wa kay cabdullaahi binu jacfar may kagoolay ardafanii rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka ifaangeli data yawmin fi yawmin maalinto iyo ifaangeli alfahu alfa nabi naba gadaashay faangeli wasara anabiy naba salaysada ilayanantika adian insalaysada la uxadian inin sheekoyan bi bilxadisi adan inin sheekoyan cadkaaso min annaasi wakana aaba ma wakana axaba ma shaykan lajeelan badiyi may haaday istatara rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul sha iska suraw bibimamaag iska suraw licaajati caajati rasuuli rasuulka caajadiis iska suraw may bahaaday hadafun yahaadi bod yahaadi hadaf yahaadi waayo hadafun hadaf yahaadi waayo alhadafu sin yani wa kay masala mayba gabal bood ele man hadafun ahaadi shaki wuriya o xaaidu naklin yani wa kay masalan o xaaidu naklin timir boodtey ahaadi yani xaaida naklin timir be boodtey ahaadi laya xaaish iyonay xaaid isku mid lay wa rawa muslimun hakada mufasaran alay muktasaran alay kila gaabi usoo la dheere nasij anig wa kaa gaabiya le masalan oo may baliya waan abi jacfarin cabdillaahi binu jacfarin radi allahu taala canhuma qaala cabdillahi binu jacfar may ka golay min sigaari saxaaba kamid arzakani rasuul lahi rasuul aliya ifaangeli ilahay rasuulsa ifaangeliyo data yawmin fi yawmin maalinto kalfa kalfa nabiya ifaangeli faangeliyo kaasu miilo baclushaahidkunadug falaan wajawaazi lirdaafi cala daabati mahayn laakin shardi may lihihi ida kaanat tudiigu dalika alirdaafa faangeliyoki awoodu rasuulka alisaarniya gadaalsha inogo yar yahay cabdullahi bn jacfar gadaalsha isaariyali waasara nabiy tawaalacnutusiyaase dadka madaxyaalka daabadi hanuun malakora shireediyo lakadareeraan fadaa kon rasuulka tawalucshay daabadiis daarin gadaalshay onagun saarahay hariso yani adeershay yani adeertis yani rasuulka adeermudun yani meel isfaangeliya ardafani rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ayfaangeli daata yawmin fi yawmin maalinto kalfa kalfa nabiy ayfaangeli waasara nabiy nabaga in siraysada ilaahi anantiga cabdullaahi ahaa xadiisan ay siraysada laa uxadisu shayga sirte lakin sheeg in lan sheeg malfadaayo mayliad laa uxadisu anaan inin sheekoyaan bi bilxadiis axadan min annaasi inin sheekoyaan ay taasa in sheegi rasuulka wakana axaba ma shaykan lijeelan badinyi may haaday histatara rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul sha iska asturaayo bi bima maag iska asturaw kan lijeelan badinyi bixaajatihi ligalaahi xaajati xaajati nabi nabag xaajadiis gudushiriya iska asturaw lanjeelan badinyi may haaday hadafon hadaf yahaadi bush yani wa bood yahaadi hadafon bood yahaadi gooda gidaashay maraay miila xaajadiisa guda o waxaa ishu rafshakraawaha o waxaa ishu naklin timir boodkay yahaadi yani xaaida naklin timir booskay ahaadi timir booska iskaas kulaayo mana oo booskaas gadaalshe galaayo xaajiba gudaayo hata asiiska gaabi rawaa muslimun muslim iyo wacdiis wuriy hada kan awri rawaa muslimun haakada sidatan wuriyey muktasaran harikila gaabi laakin lan kala ziyaadi booska marki booska si rasuulka galiya gurbawa meel kaarg gurbawa lahadilya koe wazaada albarganiyo imaam lbargani may ziyaadiyey fihi fi lxadiisi xadiiska muktasarka dhatis may ziyaadiyey biisnaadi muslim naywan rijaal muslim lay wuriye muslim rijaalis lay wuriyan a bisnaadi muslim muslim sanadki muslim sanadki iyo bukaari sanadki orger rijaali muslim ak wuriye rijaali yani bukaari bisnaadi muslim muslim sanadkayna may ka ziyaadiyey bacda gawlihi gawlinahi gawli raawi raawa golshay bacdi shay haaishu naklin timir boodki marki kudoolay bacdi she fadakala nabiy naba meelaha xaaji kusuudi jaray saasa jeelay lay hore hadiska ningawerga rasuulka mar iska sura may injeelan badanaayo ini boodka daashay galo meela xaaji kusuudi hadafun bood o xaaishu naflin timir bood sesalehay kalkun timirki boodke rasuulka galiyu reed fadakala nabiy nabo gali yo ziyaadi xaidan beerto yo gali xaaidkaasoo lirajulin rajuley rajulkaas oo min alansaari reer madine a lanko reer madine beerto li beertasa rasuulka gali horto bood bood boodkadaase kaxajigudaa faidan isna markiba fihi i faidan mahakadiya isna marki fihi fi lxaaidi beerti fisa may kasugnaade jamalon gurbugoo baki jaro beerti datieba gurbugo kasugnaadi falama ra'aa huwa jamalki marki argay rasuul alahi argi sala lahu alayhi wasalam ba jarjara gayli yani jarjara gayli waay sawata sawata aljamal gurbugya gayli mana gayliay booraska dari wadarafat caynaahu cayna aljamali gurbug hindoosheye shibamen ilangali booro booronaladi gurbugi waa gurbugi gurbo oo awaadahayo yani boorahay kao rasulka argsa darsumi mana faata nabiy nabagan seedi sala lahu alayhi wasalam kalkun dacwo ahaan bu kuli xaywaanaadka nafsiyo rasuulka ilahi rasuulka ilahi kasaayan manaa dafiri kurgungaas yani hoob argiba boorya layda wadaas rasuulkana fahmi fata nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulkan seedi hu aljamala gurbugi waabe lanki lang hoosaa galayki ooyahay oo kale bua gurbagi hoob rasuulka argib ooisanga isdaaray ilantiso gulgulahay rasuulka sadeengaranka seedi kolkun aamusiyo fata nabiyu nabagan seedi sala allahu alayhi wasalam hoob aljamalaa seedi famasaca nabiyu nabag masaxay saraatahu saraata aljamali sinaamahu sinaama aljamali gurbugi koros geesada masaxay wadirfahu dirfa jamali gurbagi yani waki masala lanka mada elkuta una googol madag iyo elkutaabay wal aamusiyogda sidi han gurbagiisuna korosiyel taabadahay korosiyen qiimo badan wadirfahu dirfa ljamali gurbagi sugahay dawaadis dawaadisa rasulka sugan taabadi wa fasakana aljamal gurbagi waa aamusibu kolku oblata taabadiiba waa isku aamusi waay faqaala nabiy kolkun fahmi lisaan lxaali agnad can magaalin waaha yani xaalada may koo deegas hadalkoo deegas gurbagon sada aho ooyahayo hoob la aamusiyin sumugari waaba dacwo saba ka dacwoodahay hadal man baahan korkun sabada hadal shi eh adoo masalan wal beeseta triyaas oo okal meel surunta beesa triyaas lanko eed masaakin aho kulidi do taase hooba baalaha surumo walisinkin lahayne waanasa kin fiiriya walaaysirsidaas may tusiye gofku suge lanki lan dhibaataysan aragahays maana hadal sugaasa korkun hadal ma sugaas waaba sabaki kala hadli maana adigi wala triya gusul meel minjeede sin dareerayka korsurimiba korkun maeriyasa makayi walna isina maka leh waana dhibaatadka mugutai baragay wal isku silay maha dolku wal isilay kadhiganto mana saasaan gurboonkan ooyahayo rasuulka midin galay ooyahay may kadhikanyi yani dacwi kadhikanyi on hadal needon hata bes rasuulkana marki fahmi yani faqaala nabiyna may ka goray man rabu hada aljamal gurboonkan e malishe liman hada aljamal gurboon ayle fa jaa fatan dhalinyarko yakoy min alansaariye faqaala alfatamere hada aljamal li jamalka kan e ani leh ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo faqaala nabiy naomay ka golay e afalaa tattaki laha ilahay man kuobsadaaso fi hadi tandadiyati albahimati aflaawadan e ilahay man kuobsadaaso aladi allahasoo malakaka lah ilahay kamalkasiye iyaha bahimad kamalkasi allahaaso man kuobsadaaso bahima maysadan waaliyo fa inahu ya rasulka fa inahu ina aljamala jamalkan kan e yashku sheegadi ilay yani in owaade in sheegadi anaka adiib turjiicu ini gaajaysiyaasoohu jamalkan watudib dhibaato watudib dhibaato hu jamalkan dhibaato taasa i sheegaya rasulka durbon kan ako dacwoodi ariman gurunama siyaas waana dhiba kageya min nafaqada kuwadi shaki kuwadi taasa ko dacwadahay ilahay gobsay kan dartis ilahay gobsay a sa rasulka yani gofkin waadiyayo ana tres landem riyawti daliilshe warifki bidawaabiti dawaabta landem riyaw nagnacrisa taasa lanbaanyimana hay yani wa kay falama ra'a rasulla falama ra'a aljamal gurbagi marki argay rasulallah argiya jaljara sawata huwa jamalki gayliyasooday wadarad may shibantay aynaahu cayn aljamali gurbog lamisindood iyo shibame faata nabiyu sala allahu alay wasalam aljamala jamalkansedi famasaca nabiyu masaci salaatahu sinaamahu fasirsa waakir ey ho baragta fasirnayo ey sinaamahu sinaam aljamali gurbogi korosiyaye masaci wadirfaahu way wamasaca nabiyu masaci dirfaahu dirfa aljamali gurbogi dawaakisa masaci gabalka dawaate macruuf kulay geel geel jartagasaaya fasakana yani wa kay fasakana fasakana yani wa kay huwa jamalkiye fasakana aljamalu jamalkiya yani wa kay masalan ya hasaliwreed irwa taaso yani dawaado geela dawaado koley geel jarkasa daska bersheyn kasna dhikor koley mana yani may bua daska bersheey reerbel reerbel walan tilmaame hoob dheer may lera may ta deersiya yani gurdi doobadhoyo oka si doobadho adina doobadhoosh mana taas oo kale sheege yani gurbo sen doobadho maylka jeedo doodo sidii gurbogi adina ertr taas kolka yani reer taaso kolka walaa hooblan kasaan yani may buaha dhibshe tilhoob tilmaame dhibsheelas mana sigi iniba weeloomisyanagdaas yani wa kay famasaxa suratahu reed wadirfahuay dirfahooban kasaan reed doaadumana dadka kasawarsoy ariyobaadigi koen iyo jiraan famasaxa saratahu ay ay sinamahu wadirfahu yani wa kay mahay famasax masaxi dirwahu dirfahu dirfa ljamali gorbagi doaadise masaxi fasakana aljamal jamal jamalki reed xasali xasalay sumgari amusi faqal anabiy naumay kagoolay man rabu hada aljamal yani gorbugan kan e malik rabu malik man maliku hada ljamal gurboon kan ay malik shay ay suaalo liman hada ljamal gurboon kan ay ayle aljamalu jamalka liman hada hada ljamalu liman saas hada ljamal gurboon kan ay liman ayle fa jaa fatan dalin yarkoya koy fatigaaso min alansaari faqala nabiy naw may ka golay sala allahu alayhi wasalam yani hada li weri hada ljamalu gurboon kan ay liani le ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo faqala nabiyu naw may ka golay afalaa tattabi illaha ilahay maka obsadaaso fi hada ljamal bahimati bahimada tan eh, aslaawada tan oo eh, dacwodan ilahay mankaobsadaaso dhatiye alati bahimadaas o malakaka lahu ilahay kamilkasiye ilahay galanti kingeliye kamilkasi iyaha bahimada tan fa eh, fainahu ina jamala jamalkan kan yashku huwa jamalka may owaadahay oh, sheegadahaye ilay ananti kemay in sheegada i dacwaday ha anaka adiba tujiicu anta ada gaajeysiyaas jamalka gaajeysiyaas watub-ibu anta ada dhibaato huwa jamala dhibaas rawama yura adidka abu daud ka riwaayat barkani barkani riwaayadiis oo kale abu daud an waay qawluhu qawl raawi raaw gool shay girfaahu ku gooli huwa bikasri dali bikasri dali dalka kasriyo shay laafi waiskan ilfaayi dirfaahu wahuwa dirfaahu to alif lmusana wal ang nagdo kale nag malay musana meesulba musrad kasa wahuwa dirfug lafdon lafd waay lafdigaaso musradon e muanason e yani muanas tanite alifu tanis waliftada ragays mana wahuwa lafdon waay lafdigaaso musradon halinko e muanasun litanis qala ahlu lugati ahlu luga ma erehna koley wal tilmaamay firi kal alluati allug meren agirfa girfa maylre almawdicu mawlac aladi mawlac yacrau dhididow yacrau huwa mawlacgu siga dhida kutedaas min albaciri gurbagesana ku ahaadi kalfa ludni ukin tilmaamay kalfa ludni digdigeda halsi ahaadi mana kuli milos ka yani wagawluhu tudcibu huwa wagawluhu gawlu raawi kaawo goolshay tudcibu dhibaas e tudcibu anta dhibaas hu albacira dhibaas waligarib ani bakinfasra sheekh raximah llahu imamna wa dadali an anasin radi allahu taala canhu qaala abu anas may kagolay kuna unhaani ida nazalna hadinu degno manzila makana dego hadinu degno laa nusabixu laa nusali matukdaan annaafilata suna matukdaan inti intay xataa naxulla ilaa kufuraano arixaala agalka xaywaanka lagna ariifte gorbogon oo rorono adina isku tukde ibaadaysadee maya inti una kudijiyaan suna magnagadaan leyma laa nusabixu ida nazalna hadinu anasale ida nazalna un hadi degno un macshar aصxaabi ali asaabta kulan sheejeed nazalna manzila makana dego degaana safar ina reed koy degna gal la nusabixu la nusalli matukadaan annaafilada suba fasire sula matukadaan hata naxulla naxnu ilaa una kudegaano ar alkufuraano arrixaala agal kebdo i kal dhaanta inti kudijiyaan agalka kufuraana madegaan shaygan xayawaanka eho horon yala diide makalan degtaadnjesadaas dameerkan horon oo kalse iyo adin gofka sulasheeko dameerka ninkin horon yaanta ihinka taas oo kale la lang naxris xayawaanaat yalan baan gorboon roron oo kalsa iyo meeldeeltido an dhibne lafada walanga in roron xayawaanka in roron herto marmar baadid oo kale rara xayawaanka in roron he marka kale saragaana lisan yani saaso lang naxris oo lang xayawaan yani saaso hawaad saas oo gaarig oo kalen kadalika len gaarig lang gaarig riya hoob kahorkooyo ini jidkan binayto lang baahanye mana an dhibne lang kusuga dhibaatin injeel naxris walalka hawaama yuri hadidka abu daawud bisnaadin sanad yakuri sanadkaas oo calaa shardi muslim dhameer rorono biwad i walaa soob jidadka horkoyon saadlaysurmaas sunudo lafade olan rory rawa abu daud abu daud adis kuri bisnaadinga kuri sanadkaas oo calaa shardi muslim muslim shardi shay korshay haadi wagawluhu gawlu raawi raawo gool shay laa nusabixu gawlu gawlu anas er kortulay wagawlu gawlu anas anas gool laa nusabixu kugooli ey macnaahu maybo laa nusalli nacnon matukidaane annaafilata suno matukidaano xataa naxulla riixaala adalkanti kufraan wa macnaahu macna alxadiid anaa maca xirsinaa mana lida low kana lalagab ala salaati salaada edin jeelna uratucenkana salaada ta edin jeelna kadadaalan lalagabo la nugadimu naxnu mari mamaraysiyaan ha salaata salaada mamaraysiyaan cala xabdi rixaali habalyaalo furowsha makumaraysiyaan wa iraaxati dawaabi wa calaa iraaxati dawaabi daabyaala raaxayowshe makumaraysiyaan a daabadn raaxayowshe ya koota la maraysiye agalka furowshe la maraysiye markaasa salaadana naglaan jeela naglaan sara baabu icaadati rafiiqi lanka safarka kila jiro rafiiga an kaalmayo sheen baabey baabu icaadati icaanati rafiiqi rafiigin kaalmayo sheen baabey wafi lbaabi may kasugnaaday axaadisu wafi lbaabi kasugnaadeen axaadisu axaadis axaadistaasoo kasiiratun fara badan axaadistaasoo takadamat hiya axaadisanin horumarti ka xadiisi wallahu fi cawni alcabdi ma kana alcabdu fi cawni akii hadiiska oo kale bua xadiis yamoodniyo icaana maka jarnohe meelak waafaga coontaas wallahu ilahi fi cawni alcabdi odon kaalmadiisa dhaxdiy ahaadi ma kana alcabd odonkanta intibiya fi cawni aki aki lcabdi odonkasi walaa shay kaalmadiis kasugay waxadiu waka xadiiya kasugu wafi lbaabi axaadis kaxadiii wallahu bua waka xadiii galikadon waka xadiii kulu macruufin winaa kasta sadakatun xadiisi oo kale bua ah. wa ashbaahihima waka ashbaahihima ashbaahi lxadiitayni lamadan xadiis wali shibah oo kale axaadiis aya kasugnaadeen waay waan abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu qaal abu saciid may ka golay baynama naxnuna fi safarin safarka kaa sugun baynama naxnu fi safarka suguna id waktigaasa ja may kooyay rajulun rajulkao kooy ala raacilatin alla korshe kasu yani kasugun ya kooy raacihay rajul raaciladaas oo lahu lirajulin sugnaati fajacala rajulki may gudgalay yasrifu gadiyaayo basaraho basara rajuli rajulki basarje gadiya yamiinan ila lyamiin gadiya wa shimaalan wa ila shimaali faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay man kana lah man of kana haaday macahu maca man manka macshay fadl dahrin yani wa ka gaadis dheeraad macashahaadi falyacud diyaariya bihi bilfadli fadli dahri bi bizaarila bi bizaari gaadiskaasin diyaariyo calaa man in diyaariyo laa dahra laa daabata lahu liman man kadaabanay waman kana lahu liman usugnaaday fadlu zaadin sahay dheeraad e lankin sugnaatin falyacud diyaariya bihi bifadli zaadi calaa man diyaariyo laa zaada macahu lahu liman man kazaadan gabna fadakara raawi raawo may sheegay min asnaafi lmaali ma dakarahu ma dakara nahay fadakara nabiynnaaasda fadakara nabiy nabo may sheegay min asnaafi lmaali maal noocyaalshay haal kumidey maa wal oo dakara nabiy sheegay umaaga sheeg xataa ra'aynaa ilaa unan kumalayno anaa unub laa xaqa xaqn lahayn liaxadin aad xaginin sugnaan axadko mina noomidaba fi fadlin wal dheeraadi xaqn lahay ilaa an kumalay rawaa muslim muslim ya adikana weriyey an abi saciidin alkudri radi allahu tacaala canhu qaal abu saciid may ka goolay baynama wakta naxnu unuubu fi safarin safar dasiska jarniya id waktagaasa jaa rajulun rajulka yakoy calaa raacilatin raakiban hal saarinyi calaa raacilatin haba kursi saarinyi raaciladaas oo lahu lirajuli rajulkan sugnaati fajacala rajulu rajulki may gadgale yasrifu ini gedgadiyaayo basara basara rajuli rajulki arag shay gadgadiyaw yamiinan ila lyamiini midig gadgadiyaw wa shimaalan wa ila shimaali bidan gadgadiyaw dinig midiga fiiriye bidi fiiriye kaanahu muxtaaju mana lambaahan o reed afarta gabli gargaar kale diniyaa fiir fiiriya waana daabika koy faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah haloo korshe saarnay ala raacilatin haloo korshe lah balere yakakoy raakiban hal saariy ala raacilatin lah lirajul fajacala yasrifu basarahu gadgadiya yamiina ila lyamin washimaala waila shimaal faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulki may kakol man kofal gofki kana haaday macahu maa man manka macashay haaday fallu dahrin gaadiid dheeraad macashay haadi dahrig maanaa may lanijeede min idlaaqi bacli wairadati lkuli irisali sheegi daabadu manga lanijeed badana iritaas safarka kukora iritaasa iritalinsheegi ma yani kuli shay linlajeed daabi linlajeed man kana macahu maa man manka maca shay haaday fallu dahrin fallu daabatin daaba dheeraaday lanki gab lanki lama neef lama halaas oo kal gabo falyacudi diyaariyoy bihi bidahri dahrigaasay calaa manhin diyaariyoy laa dahra lahu liman manka gaadidn lanki gaadid laangahen diyaariyoy waman kana lahu liman manka maca shay haaday waman of kana haaday lahu liman manka n sugnaaday fallu zaadin sahay dheeraada lanki n say dheeraad lankin sugnaatin falyacud hidiyaariyoy bihi bifadli zaadi sahidaas sahidaas oo dheeraadka hindiyaariyoy calaa man hindiyaariyoy laa zaada lahu liman manka zaad inin sugnaan fadakara raawi raawigi may sheegay min asnaafi lmaali maalno maya fadakara nabiyu nabag may sheegay sala allahu alayhi wasalam min asnaafi lmaali maal noocyaalshi min anwaaci lmaali maal noocyaalshi haalkumid ay may sheegay ma walwin oo dakara nabiyu nabag usaayo maag usaayo sheegi hata ra'aynaa ilaa an ku aragno anahu shaaniye laa xaqa hakba liaadin aad hakan lahay aadko mina noomid e fi fadlin wal dheeraad eh wal dheeraad e inti lanka hakanka lahay dhiibi maahin ilaa an ku malay hata ra'aynaa ilaa unan ku aragno yani anahu shaniye laa xaqa hakba liaadin aad hakan lahay aadko mina noomid e fi fadlin wal dheeraad e kanka lahay an ku malayna an aragna ra'aynaa aragnalay wa hay masmen ku malayna nagadaas rawa muslim muslim waa adis wariyey wa can jaabirin radi allahu tacaala canhu can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may kuriye jaabir anaho ana rasula rasulki araada araada huwa ana an rasuuli lahi anahu ana rasula araada rasulka may doonay an yakzuwa ini duuliya doonay faqaala nabiy naw may ka doonay ya macshara almuhaajiriina muhaajiriinta kulunkoodiyo walansaar ya macshara alansaar ansaar kulunkoodiyo ina min akhwanikum ina min ikhwanikum walaalnyaginga kumid ahaden qowmaa kumid ahade qoomkaas oo laysa lahum lilqawmi qoomka maalon inin sugnaan walaa cashiiratun garaab inin sugnaan falyaduma axadukum aadkin yani wa kaydumo ilayhi ila laadi arajulayn wasala aw halaaati fama liaxadina aadkan man sugnaan min darin gaadis yacmiluhum bara ilaa cugbatn irbing maahin ka cugbatin yani ka cugbati aadi aadaha yani aadahum yalajeed ka cugbati aadin koosha irbintis maahin qaala may kagolay falamamtu dumudi jaabira leh ilayanantika isnayn dumi wa halaaatan maaliyan min sugnaan ilaa cugbatn irbinto gurbugol iskirbiya maahin ka cugbati aadin koosha isirbiya shay min jamari iskirbiya oo kalamid eh rawa abu daud adi kuriyey baawi anati rafiq lebda lanki rafiqahay lankaalmaya oob daaban kana daaba saaraso saaso powerful alkaraon kana siyaaso oob yani gurun kan wal siyaaso lankaalmayo jaabir bin cabdillahi radi allahu taala canhu can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam anahu ana rasula rasulki araada huwa rasulka may doonay an yakzuwa huwa rasulka ini duuliya doonay a faqaala nabiyu na gooley ya macshar almuhaajiriina muhaajiriinta kulankoodiyo walansaari ya macshar alansaari ansaar kulankoodiyo dadkian weri ina min ikhwanikum walaalnyawi may kumid ah qoomaa kumide qoom kaso laysa lahum lilqawmi qoom kaso inin sugnaan maalo maal inin sugnaan walaa cashiiratun qaraaba inin sugnaan dad may kumid aha isin asaabte atin walaalnyawi dad oonyo maalnan gabne tolna qaraabanan gabne jiran kolkun dadkiyo haay oo yani siinla jiran rafiiginta siinla jiran ing naxriisaw falyaduma axadukum kookin hindumoy ilayhi ilal axadi hindumoy arajulayn hindumudoy lankiido lama gof hal gof wedodoy aw alaaati sadin dumudoy saari rasul amar wa falyaluma hidumoy axadukum kooki ilay ila laadi xasanti ka rajulayn hidumudoy aw alaatat sadi hidumudoy fama liaxadina ay jaabir maylaya fama liaxadina lan lama neef lama lama neef wedmalali wedeli fama liaxadina axadkan man min daarin daarun gaadid man sugnaan kaaragaas huwa daxragun baalaw hu axadkun baaraw man sugnaano gaadidun baaraw magam ilaa cugbatun irbing maahin lanki gaadid aboon iskirbiye si walaashe iskirbiya ilaa cugbatun irbing maahin ka cugbati axadihim ya hadafa dereed axadihim tiya reed martay reed yaniya datan hagili ilaa kanat lii nawbatun mana kolaytun lay ilaa cugbatun kolaytun maahin ka cugbati axadihim koosho kolaytin sha oo kal maahin kacugbati axadim yadbad yani manlijeeda axadim khilaafadaasa ka dara yani manlijeeda axadahum koosho lijeed axadahum ta hadii yani ta kordhaba hayso laakin kacugbati axadihim saasaadla laa iman sugnaan fama liaxadina min dhaarin dhaaron gaadid man sugnaan dhaaragaasoo yaxmil huwa dhaaragum baaraw hu axadkum baaraw ma sugnaan lan gaadidgada mnijarnu ilaa cugbatun kulaytang ma ay nawbatun kulaytang maahin kacugbati yani manlijeeda axadahum yalijeed ka cugbati ahadin koosho kolaytin shay maahin koosho kolaytin shay lama tookidis ala koraayo adin antan dareer adina korlisaraw maahin qaala jaabirun e rasuulka kun lama hindumudoy sadin dumudoy leray ana may weeldaday leya qaala jaabirun mayley amarki rasuulka fartoonaday falamamtu dumi ilayanan tikee dumay isnayni lama indumi lama gofa wedi oo gaadidkiil raayan kolaysamaan o talaasatan ama sid gofa wedidiyaley hala ilirfaysmaaya maali ana miinsugnaan amanta adi lama isid gof wedidahay sumudahay lama gurbis gurbiyo siyaa gaba ma eh gurbaninkan gabla ilol kulayt maanga maalian min sunan ilaa cugbatun ilaa nawbatun nawbaytan maahin ka cudbati axadim ka nawbati axadim hadko hadkoosho kolaytan shay min jamalika kolaytma oo kal maahin gurbokiday layka kolayt maanin noon sadidba hawa mayurey inkaalmayo rafiigil inkaalmayo hawa abu daud abu daud adis wariyey wacanhu an abi saciidin anhu an jaabir adanboy wacanhu an jaabirin gaala jaabir may ka kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may aadi yatakalafu wa rasuulkini gadaalmaraw ahaadi filmasiri socodkiya gadaalmaraay fa yusji yani rasuulka sala lahu alayhi wasalam hagum yahay yasuuga fa yusji hagum yahay alaciifan kan laciifi agurmi hagum yahay wayurdif nabiy nabo faangeliyahay alaciifa la wayadcu nabiy nabo weeray lahu lilaciifi laciiftasan weeray abu rawa abu daawud adis wuri bisnaadin asani aya kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may aadi yatakalafu rasul gadaal malay ciidanka marki socdaayaan hortiyo masocdaan reedaa dareeday rasulka wala saasan welaw lima yani kalo yani waa kay saas oo kale kalo kalfi lilmalaaikati rawaniyati hayto kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ay haaday yatakalafu nabiy nabo gadaal malay fi lmasiri socodka markisu socda safarka jar gadaala malay ciidan gadaalse fayurxi fayasugo huwa rasulka gumiyaay alaciifa kano laciifka hawidaay wayurdifu nabiy nabo faangiriyaay alaciifa wayadcu nabiy law lilaciifi lanka laciifka aho daaban gabna daabadaa saaray rasulka asocsiyaay hawadaaya sheekoyaay waanan do aya ilaahay kheerka siya adoo sileeta daabana gabna lawaayahat waan fi sabillahi jarteeraay an do ayay wayadcu nabiy nab an do ayay law lil yani waa kay laciifi laciifkas an do ayay taaso kalku lanka onayo safarkasla jartaan an kaalmayo shabaaba yana trafikisakadhajan hadiska tusiyay sawa ma yuri hadiska abu daawud fi isnaadin sanadi kuri sanadkaas oo saxiixin baabu ma yaqulu idaa rakiba daaba